Mm-hmm. climna ma ynfacuna wاnfacna bma clamtna wzidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu biاllahi min xaal ahli الnar eh, waxaynu weli ku jirnaa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya waa darsigii sagaaliyo tobnaad wuxuu sheekhu leeyahay oo u baabaystay raximahu اllahu raxmata waasica wanafacana allah biculuumihi fi daarayn baabu ma jaءa fi qira'ati rasuuli اllahi salى اllahu alيh waslm axaadiista ku soo aroortay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kariimka ah iyo qur-aan akhriskiisii kayfiyaddu qur-aanka u akhriyi jiray ay axaadiistu u badan tahay iyo qaabka ugu luuqayn jiray ayay saxaabadu inoo tilmaamaya wuxuu sheekhuu ku keeni doonaa sideed xadiis qaala xadaana qutaybat bnu saciid qaala xadaana alleytu an ibni abi mulayka an yacla bni mamlak annahu yaclamna mamlak sa'ala wuxuu weydiiyey umma salama can qiraa'ati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ayuu weydiiyey fa hiya waaba iyadii ummu salama oo tancatu tilmaamaysa oo sifaynaysa qiraa'atan qiraa'o iyo akhris mufasaratan kala dhigdhigan xarfan xarfan qiraa'aan isku dhex yaacsanayn oo kala dhigdhigan oo kala taaltaalla ayay sifaynaysaa xadiiskan yacla bnu mamlak oo nin taabiciya ah, inuu musalamo soo gaadhay dood baa ka taagan culimmada xadiisku waxay u badan yihiin inaan uu musalamo soo gaadhin waxna aanu u weydiinin hadday sidaa noqotona xadiisku markaa wuxuu noqonayaa munqadic qolo kale waxay leeyihin may uu soo gaadhay oo adilana may keenin inuu soo gaadhay marka waxay u badan tahay inuu ciddii weydiisay sii weydiiyey isagu oo markaa cidi meesha ka maqan tahay sida lagu yaqaana axaadiista munqadica ama maraasiisha laakiin qaabkaa la sheegaye leeyahay waa qiraa'a mufasara axaadiista dambana waynoo keeni doontaa nebiga qur-aanka wuxuu akhriyi jiray si kala dhigdhigan oo xaraf xarafa waana sidii ilaahay amray warattil ilqur'aana tartiila watartiil waa in xaraf walba gaarkiisa loo akhriyo oo xuruufta aan laysku dhex yaacinin layskuna didinin faidaa hiya tancat annactu labuu noqonaya nacti qawliya oo afka ay ka sheegto oo sidaa iyo sidaa iyo saasuu yidhi ay tidhaa iyo nacti ficliya oo inay iyadoo akhridaba ah sidii nebigu u akhriyayay ay u akhrido labadiina inoomu kala bayaaninin ka ay tahay marka labadana waa dhici kartaa inay sardido tira saa iyo saa iyo saasuu akhriyayay waanayna soo mari doonaan labaduba dadka qaarna afkay ka sheegayaan oo afcaalabay ku bayaaninayaan qaarna ficilbaabay ku bayaaninayaanoo iyagaaba akhriaya marka xadiiska hore waa xadiis munqadica qaala xadaana muxamed bn bashaar qaala xadaana wahb bnu jariir ibni xaasim qaala xadaana abi jariir ibni xaasim can qataadata qaala wuxu qultu waxaan ku uhi la anas bn maalik kayfa sideebay kaanad ahaatay qiraa'atu rasuuli illahi sal ly salam nebiga qur-aankiis siduu ahaa faqaala wuxuu uhi yamuddu wuxuu jiidi jiray bismi illaah wayamudu araxmaan wayamudu araxiim macnaha madka ayuu dhammaystirayay muduudu xuquuqda ay kala leedahay sidaa taqaanaane cilmigu tajwiidka lagu yaqaano qaar waxa weeyaan waa muduud la dheeraynayo situ xarakaad qaarna waa qaar gaaban sida madda dabiiciga ah xarakatayn qaarna waa mutawasid arbacu xarakaat marka mid walbaba xaqa uu leeyahay mid laba xaraka laga dhigo mid afar xaraka laga dhigo iyo mid lix laga dhigo ka ugu dheer ah marka qiraa'atu rasuul sal l slam kaanat maddan weliba anas wuxuu raaciyey inuu idhahdo sana u akhriyi jiray bismi illaah alraxmaan alraxiim saasuu kala jarjaray xadiikaas waa xadiis saxiixa ah. qiraa'ada nebiguna waxay ahayd qiraa'a muratala mujawada qaabka uu sheegi doonay saxaabada marka laysu wada geeyo waxaa kuu soo baxaysa qur-aan la qunyaray oo la aayaray oo la miiriyey oo aan la dudubinayn inuu yahay qaala xadaana cali bni xujrin qaala xadaana yaxya bnu saciid alumawi can ibni jurayj can ibni abi mulayka can ummi salama qaalad waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu aley wasalam nebiga ilaahi wuxuu ahaa yuqadicu mid googooya qiraa'atahu qur-aanka uu akhriyayo waa kala jarjaraaye yaquulu wuxuu odhanayay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma yaqif waa istaagayey uma yaquulu wuxuu odhanayay alraxmaan alraxiim uma yaqif wa kaana yaqra wuxuu akhriyayay maaliki yowmi ddiin saasuu kala googoyn jiray aayad walbana goonideeduu akhriyi jiray xadiisku waa xadiis saxiixa ee ibnu abi mulayka umusalm uu weydiinaya qiraa'adii nebigu cayn ahayd kaanamaa waxay ka dareentay inuu weydiinayo aayadaha ma dabadii isugu qabanayey mise waa kala jarayey deetna waxay uga bayaamisay inuu aayadaha kala googoynayey macnaheedu waxa weeye fawaasilul aayaad aayaduu halkay ku dhammaadaan buu nabigu ku istaagayey salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida uu leeyahay beyhaqi fi sunan iyo alxaliimi labaduba waxay leeyihin labadaa sheekh yufasilu bayna alaay wain kaana lahaa cilaaqatun bacduha min bacd aayaduhu haba isku xidhnaadaane soo aayad lagama dhigino looma samaynin calaamaddii halkaasaa lagu istaagaya culimo kalena waxay leeyihin maya sida qaalibkaa laga hadlaya aayaduhu waxay u badan yihiin qaaraan isku xidhnayn qaaraan isku xidhnayn kuwa aan isku xidhnayn ee sifadiiyo mawsuufku aanay laba aayadood ku kala jirin mudaafkiiyo mudaafu ilayhgu aanay ku kala jirin laba aayadood mustanaa iyo mustanaa minhugu laba aayadood ku kala jirin ayaa la istaagi karaa laakiin waxyaalaha mutadaa'ifaynka laydhaa labada isu idaafaysan iyo labada isku xidhan ee sifadiiyo mawsuufka iyo mustana iyo mustanaa minhugu wixii isku xidhan waa la israacinaya marka taa dambay qaateen culimmadan calaamadeeye musxafku waa arki doontaan iyagoo meelaha isku xidhan oo kale maxay ku qorayaan laa laa macnaheedu waa maxay laa taqif ha istaagin waxa weeye mamnuucu waqf ay istaajinayaan marka taa dambay qaateen bayhaqi iyo xaliimi may qaadanine waxay leeyihiin qiraa'adana ay umusalama sheegaysaa waa aayaadka aan isku xidhnayn macnahooduna aanu iskamilayn ee macnaheedu madax bannaanyay waxa sunno ah in lagu istaago kuwa laakiin macnahoodu isku xidhanya waxa fiican in la xidhay xataa haddii waqfigaagu idiraar yahay waqfigaagu hadduu idiraariyay ood neefqabatowdo ku istaag lakiin maxaad samayn dibu yar noqo oo soo kaxay hadana qur-aankii xagga hore ka soo qabo deetana xidhiidhi si macnihii uu xidhiidhsamo qodobkaa inagoo ka duulayna ee dhallinyarta taraawiixda iyo tahajudka tukisa iyo ardayda macalinku macallinka u marinaya quraanka iyo ragga subcinaya iyo waxaa jira jusaska qaar qiso wada socotay ayaa juskii la calaamadinaya fama kaana jawaaba qowmihi halka inaad ku istaagtaa waa mukhil bilqiraa'a waayo warkii qaarna wuu kaa horeeya waad ahriday qaarna waa dambeeya ama qisadaba ha bilaabina awalkeeda ku jooji ama kol haddaad bilowday iska dhammaystir marka waxaa laga yaaba isagu jiskunbuu eeganaya ama maqnaha culimmadii habaynaysana waxaa laga rabay inay macaanida eegaan iyagu maxay eegeenuun tiradunbay eegeen marka halkaa maqnaa ku beegan waa calaamadiyen halkaa jis ku beegan waa calaamadiyeen macnaha may eegin laakiin adigaaga akhriyaya waa inaad macnaha eegto xisbiyo badan baa jira maqrooyin baa jira jusas baa jira isku xidhan marka ama xagga laga istaagaa oo hadhowbaa la wada dhaqaajiya amaba inta la wado ayaa bartay qisadu kaaga dhammaanayso lagu joojiyaa qaabkaa in loo ahriyo aayadaha aan la dudubinin baa fiican tajwiidkana waxaa ku aragteen qiraa'adu inay saddex qaybood tahay qayb tartiil baa la yidhaha tan laga hadlayo aayad walba gaarkeedaa loo akhriyaya qaybna waxaa la yidhahdaa xadri waa dudubis qaybna tadwiir bay yidhaahdaanoo waxa weeyaan waa tartiilkaabay ka sii dhaadheer tahay oo waa qaybta ugu ay loogu dhaadheereeyey ama loogu fogeeyey qala xadaana qutaybatu bnu saciidin qaala xadaana leys can mucaawiyata bni saalixin can cabdillahi bni abi qays qaala wuxu uhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radi allahu canha can qira'ati nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga qur-aankiisii baan macnaha waa quraankii habeenkii sunnaha habeenkii ee salaatuleylka lagu tukanayey a kaana yusiru bilqiraa'a qiraa'ada hoos ma u dhigaye am yajharu mise kor buu u qaadayey qaalad waxay tidhi kullu daalika labadaaba qad kaana yafcal waa samayn jiray kullu daalik labada aad sheegtayba qad kaana yafcal qad kaana wuxuu ahaa rubama asara in badan oo badan midkii hoos dhiga wa rubama jahara mararka lamid hoos ee kor u qaada faqultu waxaan idhi bay tidhi anaa is idhi alxamdu lilaah ilaahay baa ammaan leh alladii allaha jacala yeelay fil mri arrimaha diinta saacatan ballaadhigdhigay saca bifatxi labada waa lagu keenaa ballaadhnaan ilaah diinta aanay nagu celiidhiin ee ballaadhiya axkaamta ayaa mahad oo dhan leh axkaamta shareecada halkan waxaa la weydiiyey caaisha oo cabdullahi bin abi qays weydiiyey qiraa'ada nebiga salaatuleylka siduu tukan jiray masir buu ku wada tukan jiray oo hoos buu qur-aanka u akhriyi jiray dhammaantood ma kor buu akhriyi jiray maya waxay tiri labadaba waa samayn jirayoo macnaheedu waxa weeye kaanat qiraa'atuhu e bayna alisraari waljahri qiraa'adu waxay u dhexaysay sirtana way ka yar sarraysay oo waa la maqlayay sida inoo iman doono gaar ahaan qofka qolka ku jira wuu la maqlayay korna may aha inuu qofka banaanka iyo daarada hore jooga ma maqlayn saasaana fiican marka waana qur-aankuna siduu inoo tilmaamay weeye abi daa'uud wuxuu warinayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi wuxuu soo maray abubakar oo tukanaya wa xadiis saxiixoo haabit ah deeta wuxuu arkay abubakaroo hoosuu tukanaya oon codkiisii baa la maqlay waxaa kaluu soo maray cumar bnu khadaab oo isna tukanaya salaatuleyl cumarna aad buu kor ugu qaadayo meel fog baa laga maqlaya subaxii buu weydiiy u yidhi abubakarow waanku soo marayoo qur-aankii baad hoos u akhriyayse ka waran yaa rasuulallahi buu yidhi qad asmactu man naajaytu qad asmactu anuu waan maqashiinayaa mar walba man naajaytu allahan la faqayo ilaahan la faqayo haddaan kor u dhigaya haddaan hoos u dhigaba isku suu u maqlayaa maxaa ixiijinaya ilah waa maqlayaa hoos baan isaga wadi cumarow adna ba maxaad kor ugu qaaday uuqidu lwasnaan wa atrud shaytaan buu ku jawaabaysna ka lulaysanna luladan ka kicinaya ee hurdaysan shayddaankana waan firdhinay shaydaan eri baan uga jeeday nebigu labadiiba markuu waraysigii ka qaaday wuxuu idhi abaabakarow kor qaad irfac min sawtik adigu sirtaad sheegayso kor qaad war cumarow adna hoos uga soo dhig halkii dhexwiisugu keenay oo ah qiraa'a muctadila marka ilahayna waa kii lahaa subxaana watacaala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika sabiila markaa sida saxdii waa sidaa markaad keligaa tukanayso innagana imka waxaa inoo raacay waxaa inoo raacay mikrofoonno mikrofoonna inoo raacay mikrofoonno markuu raaco haddaad qaylisana dee adduunka waa laga baxaya walihaada salaatuleylka weligan baynu samayn jirnay wax iminka maaha la soo rogay qoloyinka wasaaradda moodeemka inay dadka u sheegayaani weligood baa la samayn jiray tahajudka ragcadda koowaad ee dadka lagu ogeysiinayo ayaa dibadda loo shiidi jiray wixii intaa ka dambeeyana hoos baa loo akhriyi jiray waayo dad baa xanuunsan dad baa waayeela dad baa iska tukaday taraawiixdii oo aan tahajudba diyaar u ahayn marka in la tixgeliya dee maarata waxa weeyaan xaq bay u leeyihin marka haddiiba xataa taraawiixda ila waa salaatulaylune inuu aad ugu laxasato codka waa laga fiican yihi waa inaad hoos yar dhigto dee hoos aan cidinku maqlayna maaha waa inay labadaa udhexayso markaa nabiga salawaatu rabbi wasalaam saasuu dhexdhexaad u ahaa caaishana waxay tidhi alxamdu lilaah aladii jacala fi lmri ama sicatan ilaaha arrimaha oo dhan fi ya waa mufrad mudaafa qadiyadan oo keliya qiraacadanoo keliya maaha wa arimaha diintao dhan buu ilaahay fudaydiyey weliba masaa'isha diinta ee axkaamta shareecadaah waxaa laga dhigay arimo saaca ah waay qaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala xadaana wakiicun qaala xadaana miscar can abilcalaa'i alcabdi can yaxya ibni jacda can umi hani qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa asmacu mid maqasha qiraa'at anabiyi sala allahu aleh wasalam qiraa'ada nebigu akhriyayo bileyli habeenkii baan maqlayay walxaal baan maqlayay ana anigoo calaa cariishii soomaalida qaar baa cariish waxa u yaqaanaan buulashan yaryare mutullahoo kale ah tii maaha imika cariishku taa maaha waa sariirteedii anoo sariirteeda jiifa ayaan maqlayay qur-aanka nebiga caleyh isalaatu wasalaam waxa weeye xadiidka dambena wuu sheegi doonaayo xagga jira waxa la idhaha beyt iyo xujra beytku waa guriga guud xujraduna waa qolka nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankiisa waxa maqlayay qofka qolkiisa jooga iyo dhowrka qole ku soo dhadhow waa la maqlaya laakiin guriga wax ka baxsani ma maqlayaan umuhani gurigeedu nebigu habeenkii u hoyday waa habeenkii leylatulfatxi iyadoo sariirteeda jiifto qolkeeda joogta ayaa nebiguna qolka kale ku tukanaya codka way maqlaysa walihaada riwaayo kale waxay raacisay barna waan maqlayayoo aayaadka barhna waa ii baxayeen barhna waxaan maqlayuun hamhamtaan maqlayay marka waxay sii xoojisayuun almukhaafata bayna alisraari waaljahr dhexdhexaad inuu nebigu ku tukanayay waayo hadduu xoogu hadlaayo xoog hadduu akhriyayo bannaankaa laga maqlila iyaduna si kalleera wada maqlayd dhammaan aayadaha laakiin waxay leedahay waxaan maqlayay qiraa'ada nebiga anoo sariirteeda saaranoo qolkayga gaarka ah ku jira ayaan maqlayay weli waxaa raacisay yurajicu lqiraa'a qiraa'ada waa tarjiicinay tarjiicuna way noo soo socdaa xadiiska ku arki doonnaa waayahay xadiikaasna waa xadiis saxiixa qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu daawuud qaala amba'ana shucba can mucaawiyata bni qura qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay cabdallahi bni muqafal yaquulu la ra'aytu nabiya nebigaan arkay sala allahu calayh wasalam calaa naaqatihi oo hashiisa saaran yowma alfadxi maalintii maka la furanayay walxaal huwa baan arkay rasuulka allo yaqra'u akhriyaya inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar aayaddaasoo akhriyaya qaala wuxuu uhi raawigu faqara'a waa akhriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa rajaca waana tarjiciye tarjiicu waxa weeye in lagu luuqeeyo oo codka la jiido innaa fataxnaa laka fatxan mubiina tarjiic codka in la jiido waa jiidid wey qaala wuxuu uhi waqaala mucaawiyata bnu qura lowlaa haddii la la'yahay an yajtamica dadku inay soo ururayaan lama la'oo way soo ururiye calaya aniga igu soo ururaan la akhadtu lakum waxaan idiin bilaabi la fii sawti sawtkaa nebigu ku akhriyayey laftii baan ku akhriyi laha aw qaala laxni ama laxanka iyo codkaa nebigu laxanka heesuun bay u bixiyeenoo waynaga khriba wixii hebel baa laxanka saaraye laxanku waxa weeye waa codka iyo qaabka loo wada weeye haddii markaa aanan ka baqanayn dadku inagu soo ururaan oo dadku dee si qariiboon u akhriyin baan u akhriyayaa waan akhriyi laha buu marka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalintii uu gelaya maka koofiyad bereedna waa kii xidhnaa waa soo marnay hoosna waa u fororay tawaaducan lilaah isagoo tawaaducaya lafgadheediisu waxay ku dhowaanaysay kooraa hasha marka wuxuu akhriyay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina suuraddanina fadxigay ka warramaysaa ma aha fatxu khaybar sida uu leeyahay mujaahid mana aha fatxu maka siduu leeyahay ibnu cabbaas waxa weeyaan waa fatxulxudaybiya waa xudaybiya fadxigeedii waayo waxaasoo fatxiya khaybar iyo maka iyo wixii ka dambeeyey waxa gogolxaad u ahaa fatxulxudaybiya waxaa loo deliishanayaa fatxulxudaybiya inuu yahay oo ilaahay leeya innaa fataxnaa laka fatxan mubiina markii aayaddani soo degtay nebigu wuxuu u yeedhay cumar bnu khadaab radi allahu canhu cumarna waxaa ogeydeen maalintii sulx alxudaybiya qodobada lagu heshiiyey raggii aad iyo aad ka u diidanaa buu ahaa ee laxa qodobada hooseeya maxaanu u qaadanaynaa marka nabigu waa u yeedhay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ku akhriyay aayadan aayadahan inaa fataxna laka fatxa mubiina wuxuu ku yidhi awa fatxun huwa rasuulka ilah ma fatxibaa suu yidhi nacam waa kii cumar jiray hadalladii maalintaa iga soo baxay iyo waxoogay doodii aan galay waxaan u sameeyaa daacaad badan iyo acmaal badan baan u sameeyaa in ilaahay iga dhaafo marka ilahay wuxuu u ballanqaaday nebiga inuu fatxi siinaayo fatxigaasina wuxuu ka bilowday fatxu lxudaybiya fatxu khaybar fatxu maka haba ka qabanin ilaa iyo maanta dee toddobada qaaradood meel walba muslimiinta ay joogaan liyaqfira laka allahu ma taqadama min dembika wamaa taahar wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraada mustaqiima afar shay baa loo ballanqaaday oo aan ahayn fadxigo keliya fadxiga kow waxaa ku xiga makhfirat dunuub dembi oo dhan loo dhaafo waxa ku xiga itmaamu nicma oo ka saddexaada ilahay nicmadiisuu ku dhammaystiray ka afraadna waa hidaayat siraad ta ugu dambaysana waa nasri iyo guul casiis oo qiimo leh in ilaahay siinaayo fa qara'a waa akhriyey warajaca codkana waa jiijiiday marka tarjiicu axaadiista qaarna waa oggolaanaysaa qaarna way diidi doontaa oo arki doontaan tarjiica la ogol yahay waa kaa inta la jiijiido axkaamta tajwiidka iyo ereyga qiimihiisii aanu meesha ka baxayn midna waa tarjiixu alahaani tarjiicu laqaani sida qanaayada iyo heesta loogu luuqeeyo laysaga jiijiido in nooca qur-aanka loo jiijiido culimmadu way diideen waxaanay u yaqaanaan waxyaalaha aan ayaa u yaqaanaanoo waxaa la yidhaahdaa atadriib qiraa'atutadriib iyo qiraa'at alalxaan ayaa la ydhahda qiraa'atu tadriib waa dadka in lagaga qiraysiiyo oo dadku say jecel in loogu jiijiido ama axkaamtii tajwiidka lagu tunto ama yaan lagu tumanin iyo qiraa'at alalxaan oo nooca muusiga loo ahriyo sax maaha waxaa noocaa soo gelaya iminka kole waa joogaan raggii quraanka iyo hawlaha ku dhex jirayay nimankan masaalida u badan ee maqaamaadka ku ahriya maqaamaad marka maqaamadan hoos baa loo jiidaa tanna sidaasaa la ydhaa qaarkood waxba la sheegay inay galaan iskuulka muusigay galaan si codka qur-aanka ugu hagaajiyaan marka waxa laodhanayaa sidaa dheh haddana sidaa u jiifi haddana koruqaad haddana saadheh marka waxaa la idhahdaa waxay dhaqaanaan maqaamaad bay idhahdaan maqaamaadkana waa cod ay sameeyeen nimankan heesaaga ah oo codka meesha la jiidayo iyo meesha la jiifinayo iyo meesha aan la jiifinayn waxaasay bartaan tiinta la barto in qur lagu dabaqaa sax maa waa tarjiica xaaraanta wey waana tadriib qira'atulalxaanna waa la laakiin in qur-aanka la qurxiyo oo cod wanaagsan lagu akhriyo nebigu waa amray wuxuu uhi qur'aana alqur'aana biaswaatikum bukhaari baa warinaya qur-aanka waxaa ku qurxisaan codkiinna sheekh bakr bakar abusaydna wuxuu yidhi biaswaatikum codkiinna la yidhi laakiin sheekh qaariya codkiisa ku dayo lama oran buuri marka bakar abusayd wuxuu ku daray waxyaalaha la nahiyey ayuu ku daray walow culimo kale ay leeyihiin war waxa loo jeedaa un codku inuu qurux badnaado ama hebel ku dayo ama hebel ku dayo oo soo qur-aanka in la qurxiyo maaha kii alla ku abuuray hadduu quruxsanaan waaye hee mid quruxsan inaad ku dayato wax diidaya ma jiraan bay waa sii raaciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi laysa mina man lam yatahanna bilqur'aan naga mid maaha ka aan qur ku luuqaynin een quraanka codka ku wanaajinin ee ku qurxinin riwaay kalena waxay tiro saddexaad likulli shayin xilya wa xilyat qur'aani xusnu sawt taana bayhaqi baa warinaya shay walbaaba qurux buu leeyahay xarago xaragada quraankuna waa in codka la wanaajiyo marka qur in codka lagu wanaajiyaa waa mamduux wey waa maxmuud laakiin sheekh ladhaa ibnu asiir isagu waa diiday wuxuu leeyahy tarjiican aad maqlaysaan waa socodkii hasha maadaama hashu dhaqdhaqaaqaysay nebigu wuxuu ku khasbanaa markay hashu dhaqaaqdaba codku inuu kor jiitamo ilaa hashu tallaabay qaadaysaay markaa tarjiican arkayseeni waa socodkii hasha buu leeyahay tarjiic jira maaha laakiin aad bay culimmada kale ugu diideen waxay maya saxaabadu waa niman fuqaha oo culimaa oo luqadii garanaya shayga uu keenay hashu keentay socodkeedu iyo shayga nebiguu qastay iska dhexgeli maayaan ummadda uma wariyeen wuu garan lahaa maanta adigu waad garanaysaa ninka khadkiisa caadi u qoraya iyo ninkii gaari soconaya khad ku dul qoraa oo farta ka xumaata maxaad odhanaysaa gaarigaa dhaqdhaqaajiya soomaa codku haddii uu jiijiitamo oy hashu keenayso way sheegi lahay waxay odhanaya saas u akhriyi jiray markuu tukanayo laakiin maalintaa duruuftaasaa keentay odhan lahayn laakiin may odhanin markaa qanaacada in la ahriya sida halkan waxaa kaloo laga qaataa qofka waxyaalaha dadka ku keenaya dadku ugu soo yaacayaan ama fidnada keenaya ama dadku ka xaraabaysanayaan inuu ka warwareego waayo saxaabigana wuxuu leeyahy haddaanan ka baqanayn haddaanan ka baqanayn in waayo mucaawiyata bnu qura waa saxaabi saxaabi kaleu ka warinaya haddaanan ka baqanayn inay dadku inagu soo ururaan oo laynaga xaraabaysto qaabkii baabanu akhriyi laha nebigu u akhriyayey taasuu ku daayey qaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana nuux ibnu qaysin alxudaani can xusaam ibni misak can qataada qaala wuxuu uhi maa bacaa allaahu ilaahay ma soo saarin nebiya nebi ma soo saarin ilaa hadduu soo saarana xasana sawti bacasahu waa soo saaray xasana sawti xaala kwnii xasana sawt isagoo cod wanaagsan xasana lwajhi weji wacan xasana sawti cod wanaagsan wa kaana nabiyuku nabigiinuna wuxua sala allahu aley wasalam xasana alwajhi mid wejigiisu qurxoon yahay xasana asawti codkiisuna qurxoon yahay wa kaana waxau ahaa laa yurajicu midaan tarjiic samaynin tarjiica ma samaynaynin intaynaan xadiiska gelin waxaynu kala saaraynaa tarjiica qur'aanka iyo tarjiica aadaanka qolooyinkiina xadiiska iyo fiqiga dhigtay waxaad soo aragteen tarjiicu ladaan ayaa madaahibta iyo axaadiista waa maxay tarjiicu ladaan waa mu'adinku intuu koru yidhi inuu hoosu yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar markuu yidhi afartaa ayuu haddana hoos odhanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa markuu laba koru yidhaa laba kaloo hoos buu ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha labadii ashhadu an maxamed koru yidhi ayuu haddana hoos odhanaya xaya cala asalaa ayuu haddana hoos odhanaya tarjiica waxaa qabaa bacdu lmadaahib baa qabaa marka tarjiica ka waxaa la yidhaha tarjiicu aladaan kanaynu ka hadlayna maaha kan waa tarjiicu lqur'aan wuxuu leeyahay qataada maa bacaa allaahu nabiyan ilaa xasana alwajhi xasana sawt ilaahay nebi ma soo dirin ilaa hadduu soo dirana wejigiisuna waa qurxooye codkiisuna waa qurxooye marka lagu leeya wejigiisaa qurxoon nebi wejigoo keliya u qurux badan oo inta kale u foolxun ha moodin waxaa laga hadlayaa weji bimacnaa guud ahaan shagligiisa wejiga ka bilow ilaa qaabkiisoo dhan qurxoon yahay buu ilaahay diraa waana xaqiiq wey nebi iinle ilaahay ma diro waayo rabbi wuxuu og yahay qofka inta leh aad looma dhegaysto waxaa laga yaabaa halkeena iinta u leeyahay ayaa soo qaadanaya nebiyulaahi muuse ilaahay kaamil ka dhigay oo qurux iyo qaa'ibo u dhammeeyey bahashii dhixusheera berigii afka uu ku tuuray carab talaqdiina u samaysay fircoon baa kala hadhi waayo amaana khayru min hada aladii huwa mahiinun walaa yakaadu yubiin intii yar oo carab jalaq yaroo beri ku timi ya ayuu kala hai waayey kaasoo uu cawaray ama u dheglaayey ama u aflaayey maxaad odhan layd waxba kama dhegaysteen marka waa xasan lwajhi xasan sawt wa kaana nabiyukum xasan alwajhi xasan sawt wa kaana laa yurajic ma tarjicin jirin tarjiicani maxaa lagaga jawaabaya xadiiskii horna muxuu ogolaaday kana uu diiday sooma xadiiskani horta waa daciif inuu daciif yahayna way idin wada muuqataa waayo qataada ayaa wuxuu ka sheekaynayaa arrin fog oo haybiya qataada waa taabici marka waa mursal xadiisku saxaabi uu ka wariyeyna muu sheegin nebiga xataa muu sheegin marka marna mucallaq buu noqonaya oo labuu tuuray marna mursal buu noqonaya labadu waa min aqsaami daciif waa mar labaadkee xataa hadduu asaxo hadduu asaxna waxa lagu macnaynayaa tarjiici qinaaga tarjiicii muxaramka ahaa ee mamnuuc ahaa ayaa lagu macnaynayaa oo maxaa la odhanayaa wa kaana laa yurajicu tarjiica hinaagoo kale ma samaynaynin qala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan qala xadaana yaxya bn xasaan qala xadaana cabdiraxman bn abi zinaad can camr bn abi camr can cikrama can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaanad waxay ahayd qiraa'at nabiy sala allahu caleyh wasalam qiraa'ada nebigu rubamaa yasmacuhaa waxa maqli jirayuun man fi lxujrati cidda qolka ku jirta ayaa maqli jirtay walxaal huwa nebiguna filbeyti beytka iyo saxanka beyt halkan waxaa looga jeedaa saxanka iyo daaradda nebiga oo daaradda iyo halkaa e, bersada la ydhaahdo daaradda hore isagoo ku tukanaya qofka qolka ku jirunbaa maqli jiray qof laakiin qolkaa ka baxsanay ma maqlaayo asaxan halkan waxaa looga jeedaa waa qolalka dhexdooda daaradan dhexe ah inagu labadiiba daarad baynu idhahnaa sooma bannaankiina daarad baynu odhanayna tanna daarad baynu odhanayna agga hore waxaa la odhanaya wajahadaa la odhanaya yada tanaa daaradda la odhanaya taas waa qolqolka sax te waa qolqolkii daaraddu waxay noqonaysaa tan hore eh qolalka dhexdoodaay noqonaysaa asaxan albeyt wuxuu uga jeedaa daaraddaa qolalka horteedu uga jeedaa halkaa markuu nebigu ku tukanayo dhowrkan qol qofka ku jira ayuumbaa maqlaya laakiin qof ka baxsanoo dibadda kala jooga ma maqlayo marka axaadiiskana wuxuu xoojinayaa waa xadiis saxiixa axaadiistii tilmaamaysay qiraa'at almukhaafata bayna alisraari waaljahri qiraa'adii dhexdhexaadka ahayd ee nebigu akhriyayey ayuunbuu xoojinayaa baabu maa jaaa fii bukaa'i rasuuli llahi sala allahu halkana waxaan kaga warramaynaa oohintii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku keenayaa lix xadiis wuxuu sheekhu leeyahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi iyo dadka oo dhanba oohintoodu waa dhowr mid waxa la idhaha bukaau raxmatin wa ra'fa waa naxariis iyo dabaacsanaan midna waxa la idhaha bukaau khawfin wa khashya cabsi iyo ilaahay subxaana wa tacaala laga baqanayo bukaau maxabau faraxin wa suruur intaaba waa loo ooyaa mid shanaad baa jirta bukaau jasac kaa dambuunbaa la diidaa bukaau jasac waa u qaadan waa inaad u qaado weydo qaraacanto ayaa la diidaya laakiin inta kale waa loo ooyi karaa raxmad baa loo ooyaya oo cabsi baa loo ooyi oo maxabbaa loo ooyi oo farax baa laloo ooyi intubana waa jiraan caaisha radi allahu canha waxaa laga yabaa inay taqaanay khawfka laakiin may aqoonin bukaa'ulfarax waxay leedahay habeenkii nebigu hijroon doono ayuu duhurkii yimi isagoo wejiga soo duubtay iska qarinaya gaaladii abubakar buu yimi deetn wuxuuhi abubakarow waa laynoo idmay inaynu baxno abubakar wuu ooyey bay tidhi farxad awgeed ilmo yar bay ahayd maalintaa waxay tii maan moodi jirin dadku inay farxad la ooyaan ilaa aan arkay aabbahayo farxad la ilmaynaya nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maadaama uu war aynaan haynin hayo waxyaalo badanoo inaan arag arkay caalamyo badan soo arkay aad iyo aad buu uga ooyi jiray xaaladda ummaddiisu ku jirto iyo waxa sugaya ayuu ka ooyi jiray waxaanu oran jiray low taclamuuna maa aclam ladaxiktum qaliila wala bakaytum kaiira walamaa taladadtum bاnnisa'i cala alfurush wala kharajtum ila asucuudaati taj'aruuna ila allah waxaan ogahay haddaa og tihiin in badanna maydaan qoslsheen ee in yarbaa qosli laydeen in badanna waa ooyi laydeen dumarkiinna iyo reerihiinnana firaashyada kumaydaan macaansateen banaanada inta u baxdaan ayaa ilaahay u qaylan laydeen ilaaha idinka raalli noqdo wax badan buu ogyahy jannada ayaa la soo daawasiiyey naarta ayuu daalacday caalam buu soo arkay waxayna sugayaa inaynu iska nahay adhigaa xaraysanee midada loo soofaysanayo ayuu ogaaday iska qoslayna inagoon garanaynin ma miyigtaa lagaaga dhiibi mise jidka siraad miyaad dhaafi mise ka dhici qabriga eer miyaa lagugu cidhiidhiyi suu qaxkaxdahaya oo qaaxadiisa la arkaya isagoon jawaabta miyuu heli oo wuu ka badbaadiye dubaha malagga mise dubahaasaa dambas lagaga dhigi masaa qayladiisa khalqi oga dhan maqlayaan walciyaadu bilah marka mawduuca bukaagu waxa weeye waa garashada qofa intay garashadiisu ayaa khashyadiisuna leeg tahay yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa marka xadiiskii shalayno inaga marayni ina aclamakum billahi waakhshaakum lahu cidda ilaah idinku taqaana ee idinku cabsi badani waa aniga taasaa waxay keenaysaa inuu aad u ooyo laakiin nebiga oohintiisu waxay la nooc ahayd qosolkiisa waxaynu soo marnay qosolkiisu inuu ahaa midaan cod lahayn kadaalika oohintiisu cod ma lahayn ilmay iska ahayd axaadiistana waa arki doonnaa marmar hadday cod leedahayna guux ayay lahaan jirtay laakiin qaylo ma lahayn qaala xadaana suweyd ibnu nasrin qaala anbana cabdulahi bn mubaarak can xamaad ibn slm can haabitin can mutarif wahuwa ibn cabdilahi ibn shikhiir can abihi cabdillahi ibn shikhiir waa taabiciye aabihi cabdilahi ibn shikhiir oo saxaabiya qala wuxu uhi ataytu rasul lah sal slam baan u imi walxaal huwa yusallii uu tukanayo walijawfihi calooshiisuna waxay lahayd aziizun gurxan iyo guux kaasiisi lmirjal sida u guuxo distida iyo dherigu u guuxo min albukaa'i oohin xaggeed marka mintu waa min ajli bukaa oohin awgeed ayaa nebiga laabtiisu ay guuxaysay nebigu yimi nebiguna waa tukanayey markaasaa cilmiga u akhriyayo iyo aayaadka u iyo kalimaadka ilaahay ayuu la ooyaya oohinti maxay keentay in laabtiisu ay guuxdo sida shinnidu u gurxanto oo kale ayay laabtiisu guuxaysaa dabcan guuxaasi waa bukaa iyo oohin ka xad badata weeye laakiin ma keenayso hal xaraf ama laba xaraf oo la fahmo qala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qala xadaana mucaawiyat bnu hishaamin can alacmashi can ibrahim can cabiidat asalmani can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala waxau yihi qaala lii rasuulu llahi sal ly slam rasuulka ilahi baa igu yidhi iqra' akhri qur'aanka calaya dushayda ku akhri faqultu yaa rasuul allah aqra'u calayka adaabtu istifhaamkii ayaad soo qadaraysaa a aqra'u calayka ma adigaan kugu akhriyaa walxaal ma adigii rasuul allow laguu soo dejiyey ayaan kugu ahriyaa qaala wuxuu idhi innii anigu uxibu waan jecelahay an asmaca inaan maqlo hu qur'aanka min hayrii cid kale inaan ka maqlo marka adigu akhriyayso aayadihii iyo axkaamtii iyo waxyaala badan baad isla doondoonanaysaa laakiin marka lagugu akhriyo macnihiiyo keliyaad dhuuxaysaa awooddaadii waxaa isugu geynaysaa inaad tadaburto ood u fiirsato fa qara'tu waxaan akhriyay suurata annisaa xataa balaqtu ilaan gaadhay waji'naa bika calaa haulaai shahiida qaala wuxuu ihi fara'aytu waan arkay caynay rasulilah sal l slam rasuulka ilaahay labadiisii indhoodoo tahmilaani shumaya hamila yahmalu waxa weya shumidda ah. waa markuu roobka hooro tahmilaani horaya ilmo awgeed xadiis macnayaal badan laga faa'iidaya weeye waxa ugu weyne laga faa'iidaya ugu horreeya waxa weeye cabdullahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud qiimaha uu leeyihi saxaabada ciiddii camaar ka badan ninka nebigu codsaday u yidhi cabdilaahi oo igu akhri isagu noqday cabdilahi muxuu ahaa wuxuu ahaa nin qoys miskiina ka soo jeedo reer bani hudayla oo adhi raaca adhi jir buu ahaa dadka raaciyaadka laydhaa hargeysa berigii hore waa lahayd dad raaciyaado intay xoolaha kaxeeyaan buuraha geeyo oo lacag ku qaata iminka maan arag mooye jiraan iyo kale ya ma jiraan ha waa dabar go'een markaa raaciyaadkaasuu ahaayo xoolaha reema ku raaci jiray kiibaa ilaahay wuxuu gaadhsiiyey markuu qur-aanka qaatay heerka waa soo marnay isagoo abujaal madaxa kaga taagan abujaal yaabanyihi xaaladda isbedeshay wuxuu dib u geeyo cajaladdimu dib u riixay makow ka talinayo ya cabdillahi mascuud oo adhiga raacaya oo aan iska daa inuu madax kaga istaagee meeshu jooga iman karin laqad irtaqaa sacmiya ruuci lhanam meel cajiibaad maraysaa buu waa dallacday haade wuu dallacay waa xaqiiq ma imkaad ogaatay kitaabka ilaahay buu ku dallacay kaa diiday ayuu ku dallacay waxaa cajiibah qofka ilaahay wanaagga la doonaya weligiiba wanaagga uu leeyihi isagoo gaala oo yar oo ari la jooga ayay u yimaadeen nebiga iyo abubakar deeta waxay ku yidhahdeen ariga noolis suu yidhi innii mu'taman qisa cajiiba ah mu'taman waxaanay nin la aaminay ammaana hayaane waa wiil yar oo gaala oo buur jooga oo telefishan iyo kamarad haysaay ya aanay jirin innagana dad danoo muslimiina kamarad lagu rakibanaya iyo lacagta halkan gelinin iyo bartan bahalaynin iyo wax kala tuurin oo kamaradaha dib loo soo celinaya balna wax habeeyeen ya subxaan allah isaguna waa gaal waa gaal wiil yar neef loodhamee nooqal la tabayo wuu lisaya waa iska dararid lahayd halkuu gaadhay ammaan wuxuu uhi innii mu'taman nin la aaminay baane lama odhanin maysa saban waayo waa waxay u socdeenba diintay u socdaanba waa ammaanada inay xoojiyaan way ku waafaqeen nebigu laakiin wuxuu yidhi ma hay saaceysaan aan weli orgi ugu boodin suu yidhi haa tii soo qaba u soo qabtay deetan waxbuu ku akhriyey candha aanu weligiiba arag ayuu ilaahay ka soo daayey xaggee ku maqnay talow waati hadhow way imanaysa unbaa la soo qadimay waa candho biribaydha ya waa candho la soo qadimay waayo hadhowba dee way iman lahayd marka markay rintaba soo candho yeelateen allum ba soo qadimay ala kulli shay qadiirkii marka wuu lisay markuu lisay isagii siiyey waa cabbe waa lisay abubakar buu isna waa lisay waa cabbe aqlis buu yidhi gudh halkaagi ku iska noqoto wuxuu idhi ibar waxaanaad ku akhriday ibar markii buu baray aayado si fiican buu wuxuu idhi innaka ghulaama mucallam wiil yar baa tahayo xagga alle wax laga barayo martiba ku islaamay qur-aankiina halkii buu ka bartay waa ka halkaa maraya darajahaasuu maraya markasuu nebigu muxuu gaadhsiiyey man axaba an yaqra'a alqur'aana khadan tariyan kamaa unzil falyaqra' qira'ata ibni ummi cabd ka doonaya qur inuu akhriyaa qiraa'ada ha akhriyo cabdullahi ibni mascuud marka wuxuu ka dalbaday igu akhri wuu yaabay ma adigii laguu soo deeyan kuu akhriya haayo aan kuu macneeye waxaan jecelaya cid kale ka maqlo markii buu ku bilaabaya suuraddan fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haulaai shahiida nebigu markiiba wuxuu tegay caalam kale wuxuu ka warramay wuxuu maskaxda geeyey caalamka laga sheekanaya qiyaamaha iyadoo ummadda lasoo tubay isagana markhaati loo soo joojiyey ummadihii kalena markhaatiyadoo lasoo tubay caalam kaluu tegey deetna uu haysan kari waa ilmada xasbu ku yidhi halkaa igu jooji waanayga buu yidhi mise waa bishubmayaan maaha way dhibicleyin gobo maaha waa daad tahmilaani waa marka waxaa la yidhaahdaa qalbigu haduu dabco ishuna oo dabcaysa marka waxaa la yidhaahdaa jafaafu alcayni min qaswati alqalb xadiis bay ka dhigaan lakiin xadiis maaha xadiis maaha waa hawraar iyo maquulad qiimo leh jafaafu alcayni min qaswati alqalb wa qaswat alqalbi min kasrati dunuub wa kasrat dunuubi min xub dunya wa xub dunya ra'su kulli khai'a saasay u tartiibiyaan ishan qallashay ee ooy weyday waa qalbi qallayl qalbiga qallalayna waa dembi badnaan dembiga badnaadayna waa adduunya jacayl bal waxay dhacdaa marmar inuu dacayadeeba beriaanu xaramka tagnayba ninbaa wuxuu arkay dadkii ooyaya umada kale waynaga qalbi jirecsan si war dadkan yaa laayey dadkan yaa laayey buu ku leeyay dee waxaanad <laughs> ogeynbay og yihiin waanay kaa qalbi jirecsan yihin wula yaabayeba marka innagana waxaad mooddaa si yaraantii laynoo lahaa lama ooyo ooyintii bayna fogaatay meel fogiray ku carowday subxaan allah ilahay qalbiga hainoo dabciyo qala xadaana qutaybatu qala xadaana jariiru can cadaa ibn saa'ib can abiihi can cabdillahi bni camr bni caasin qaal inkasafat waa madoobaatay ashamsu cadcoodu yowman maalin bay madoobaatay calaa caadi rasuuli lahi sala allahu aleh wasalam faqaama waa istaagay rasul sal ly slam yusallii isagoo tukanaya xataa lam yakad kuma dhowaanin yarkacu inuu qiraa'adu se u dheerayd rukuuc ba ku dhowaado mu ku dhowaan uma rakaca waa rukuucay falam yakad kuma dhowaanin yarfacu ra'sa inuu toosaba suu rukuucsanaa uma rafaca ra'sahu madaxii buu qaaday falam yakad an yasjud kuma dhowaanin inuu sujuude haddana waa dheereeyey sarajooggii uma sajada waa sujuude falam yakad an yarfaca ra'sa uma rafaca ra'sa falam yakad an yasjuda waa fadhiyeyuun uma sajada falam yakad an yarfaca ra'sa fajacala wuxuu gudagalay yanfuqu inuu naftuuro wayabkii ooyo waa sujuuddii ugu dambaysay wayaquulu wuxuu dhaa rabbi rabbigayow alam tacidnii miyaanad ii ballanqaadin anlaa tucadibahum inaanad cadaabaynin wa ana fiihim anigoo la jooga rabbi yaa rabbigayow alam tacidnii miyaad ii ballanqaadin anlaa tucadibahum inaanad cadaabin wahum yastakfiruuna iyagoo dembidhaaf dalbaya wanaxnu nastakfiruk ilah wanagan ku dembidhaaf dalbayna falama sallaa ragcatayn markuu laba ragcadood tukaday injalat ishamsu cadceeddii baa faydantay faqaama waa kacay faxamid allahi ilaahay buu ammaanay tacaala koreeye wa ahnaa calayhi waa ku labi celiyaa maantii uma qaala wuxuu uhi ina shamsa cadcadda iyo walqamara dayaxu aayataani waa laba aayadood min aayaati illaahi aayaadka ilaahay joogitaankiisa iyo jiritaankiisa lagu garto wey laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin mid dhimashadii walaa lixayaatihi iyo noolaashihii toona fa idankasafaa hadday madoobaadaan fafzacuu u argagaxa oo u carara ilaa dikri illahi tacaala ilaahay dikrigiisa xaggiisa u carara halkan waxaa laga warramayaa waxa la ydhaha alkusuuf culimmadu haddii luqada la raaco kusuuf iyo khusuuf lama kala jecla waayo labadaba waa loo isticmaala xagga luqada laakiin culimmadu waa u kala qaadeenoo si loo kala garta waxa idhahdeen khusuufka oo khada ana aan ka dhigno hee dayaxa way qur-aanka isticmaalay kusuuf oo kaafka ana aan cadceedda ka dhigno laakiin axaadiista labada waa ku arki doontaan culimmadu waxay isku hayaan xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam dayax madoobaadku dhowr buu ahaa tiraba ilaa saddex u ahaa laakiin cadceed madoobaadku ma midbaa mise waa ka badan yihin alimaamu nawowi iyo rag badan oo kale waxay leeyihin me waa tacaduday dhowr weeye laakiin jamaahiir lmuxaqiqiin waxay leeyiin maya waa midkaa keliya wuxuu dhacay maalintii nebiga wiilkiisu dhintay ibraahiim wiilkii yaraa ee maariya u dhashay maalintuu dhinta buha maalintaasna waxay ahayd sanadkii tobnaad ee hijriyada bisha la ydhaado dilxija afarteedii bay ahayd siduu taxqiijinayo alimaam ibnu qayim caleyh raxmatullah afarteedii bay ahayd marka wuu madoobaaday horena maxaa u yaqaaneen hore waxay u yaqaaneen haddaad cadceed madoobaatay aragtaan iyo dayax ama nin weyn oo qiimalaa dhalanaya ama nin weyn oo qiimalaa dhimanaya maalintaa cadceeddu madoobaatayna maxay arkeen wiilkii nebigu dhalayo dhintay shuuf bay idhaahdeen warkaas waa wax tira laaxin laga qaban maayo waayo yaa ka weynaan la inankii nebiga cadceedduba waxay ku jirtaa baroordiiqdiioo waxay la madoobaatay waxay u baroordiiqaysaa ibraahiim fahanka noocaasa nebigaa caddaynaya oo burburinaya oo bayaaninaya inuu qalad yahay deetana markiiba waxa loo baxay salaad salaadda inta badan waxa loo baxaa bannaanka hadaan wax kale jirin xadiiska marka la eego waxaad moodaa rukuucdii inuu mid ka dhigay sujuuddiina labadeedii caadiga ahayd qur-aankiina inuu midhmidh ka dhigay laakiin xadiiskani waa mujmal waxaa bayaaninaya axaadiista kale ee odhanaysa waxaa la tukanayaa laba ragcadood oo mid walbaaba laba rukuucood leeday laakiin xadiikeenna waxaa qaatay abu xaniifa abu xaniifa wuxuu yidhi salaada kusuufku waa salaada ciid oo kala um waa har rakuuca iyo laba sujuudood ragcaddiiba eh, ragcaddiiba maxay leedahay har rukuuca iyo laba sujuudood sidai caadiga ahayd laakiin alimaam shaafici aliyo imaam maalik waxay qaateen riwaayaadka kale odhanaya ragcaddiiba laba rukuucood bay leedahay iyo labadii sujuudoodee caadiga ahayd oo maxaa la samaynaya ragcaddii koowaad baa la kacaya waxaa lagu tukanayaa taqriiban boqol aayadood wax ku dhadhow ama qariiban min miati aaya waa la rukuucayaa muddaa la rukuucsanaanayaa waa la soo toosayaa haddana qur-aankii baa halkii laga bilaabaya faatixadii iyo qur-aankii siddeetan aaya wax ku dhadhow ayaa la akhriyaya waa la rukuucayaa haddana waa laga soo toosayaa markaasaa la sujuudaya markaa ragcaddaas maxay yeelatay laba rukuucood haddana markii sujuuddii lasoo dhammaystay laba sujuudood waa la soo kacayaa silsileeg baa la samaynaya ragcadda saddexaadii waa toddobaatan aayadood ta afraadna waa konton aayadood qadarkood baa la akhriyaya waxaana la jecel yahay intaa inay ku cadaato haddaanay intaa ku caddaanin digri ilaahi iyo tasbiix iyo istikfaar iyo hawlahaasa la gelaya laakiin lagu celcelin maayo waana sida raajixa ah madhab imaam axmed isagu wuxuu leeyahay maya eh afar rukuucood baa soo arooray iyo saddex rukuucood ya saddex rukuucood iyo saddex rukuucood waa maxay laba ragcadood min saddex rukuucood waa maxay lix rukuucood waaye isaguna taasuu leeyay taasaa xoog badan alimaam axmed kay doontaa noqotay markii salaadii la dhammeeyey intaan la dhammaynin sujuudda nabiga waa ku ducaysanayay saxaabigan maqlaya wuu u dhowye qiyaastii waayo dee waa kaa maqlaya ee eh, ducadii nebiga ayuu soo rarayaa rabbi rabbigayow alam tacidnii miyaan idiin ballan qaadin anlaa tucadibahum wa ana fiihim waa aayaddii ku taallayihiin ee suuratu anfaal wma kana allahu liyucadibahum anta fiihim wma kana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun wa halkay saxaabadu odhan jireen laba ammaan bay ummaddu haysteen laba ammaan ammaanka hore wuxuu ahaa nebiga joogiddii halaaga caamo inugu dhici laha ma jiro joogiddiisaa lagu daayey ummad la koona koonaayo koonaa laga qabta ma jirin waayo joogitaankiisa wey ammaanka labaad waxa weeye istikfaarta inta la istikfaarsanaya dad istikfaarsanaya joogaan halaag caabi dhici maayo marka ammaan tagayo dee nebiga waa geeriyoode maxaa hadhay ammaankii labaa istikfaartiya marka istikfaarta in istikfaarta gaar looga jeedo iyo in looga jeedo towxiidka laftiisa waayo towxiidka laftiisa istikfaar baa laydhaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara aywaxidullah wey ilaahay waxida oo shirkiga ka soo laabta waayo adoo shirki ku jira hadaad stakfurlada gurto wax alla wax laga aqbalaya ma jirto marka wuxuu leeyahy alam tacidnii rabbi alam tacidnii anlaa tucadibahum wahum yastakfiruun wanaxnu nastakfiruk wanagaa dembidhaafku weydiisanaye ilahay waana cadaabin falama sallaa ragcatayni injalat ishamsu cadcidi waa faydante markaana maxaa sunna ah in loo kaca khudbad faxamid allah tacala waasna calayh uma qaala marka khudbadda waxaa lagu bayaaninaya caqiidada xunna waa lagu bayaaninaya xumaanteeda waxa ummadda la gudboonna waa la sheegaya ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaah laa yankasifaani uma madoobaadaan limawdiic xayin waala lixayaati huluuluu kala baxay faidan kasafa hadday madoobaadaan riwaayo kale maxay odhanaysaa faidaa ra'aytum minha shayan fafzacuu ila asalaa riwaayaddana maxay tidhi fafzacuu u argagaxa ilaa dikri illaahi tacaala iminka laakiin innaga xaggeena kumaan arage gaaladaa iyo nimanka iyo eshiyaanka iyo yurubiyaanka cadciddu hadday madowaato mobilada lala soo wadabaxaya aan sawirra kala baxe haaway madowaate haye fafzacuu ila taswiir ya taswiir ku carara qolooyinkeenna dhallinyartaas taswiirta jecella waaban isley oo kula carari doonaa markaa sax maaha waa aahaaru ghadab illaah waa cadhada ilaahaygo halkaa calaamad laynooga soo dhigay ilaahay baa tusay inuu dadku siay u dhaqmayaan iyo dhaqankoodiiyo ficilxumadooda ka cadhaysan yihi marka ilaahay la raalligeliyo oo loola yimaado maratay dembidhaaf dalab iyo salaad iyo dikri maxaa loo yidhi dikrullah salaaddu waa dikri ilaahay ducadu waa dikri ilaahay qur waa dikri ilaahay khudbadan la akhriyaya waa dikri ilaahay dikriga ilaahay waa waasic waxaan o dhan baa ku jira cibaado dhan marka in xaggaa loo cararo weeye fafiruu ila allah qala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qala xadaana abu axmed qala xadaana sufyaan can cadaa ibni saa'ib can cikrima can ibni cabaasin qaale wuxuu hi akhada waa qabtay akhada waa qabtay rasuululahi sal ly slam ibnatan lahu inan uu dhalay ayuu qabtay taqdii oo ka gurmayso taqdii ay ka gurmayso oo dhee geeriyoon rabta faxtadanahaa halkan gosha ayuu gashaday alixtidaan waa gosha halkaa dhinaciisuu ku qabtay dheega fa wadacahaa wuxuu dhigay haddana bayna yadayhi markuu xoogay gosha ku hayay hortiisuu dhigay famaatat waa geeriyootay saasuu leeyahy raawigu wa hiya bayna yadayhi wa saaxad way qaylisay ummu ayman barakat alxabashiya ayaa qaylisay fa qaala wuxu uhi yacni nabiyu atabkiina miyaad ooyi cinda rasuulilahi sal ly slam ma rasuulki ilaahay agtii ayaad ka qaylanaysaa oohin qaylo ah fa qaalad waxay tidhi alastu araaka miyaanan ku arkayn tabkii adoo ooyaya rasuul alla soo adiguba ooyaya qaala inamaa hiya taydu waxay tahay raxmatun waa naxariis ina almu'mina mu'minku bikulli khayrin khayr buu ku sugan yahay calaa kulli xaalin xaala walba ina nafsahu naftiisu tunsacu waa la siibaa min bayni jambayhi labadiisa dhinac baa laga saaraa wa huwa addoonkiioo yaxmadu allaha casa wajal ilaahay ammaanayo mahadinaya xadiiku horta waa xadiid saxiixa cabdullahi bn cabaas baana warinaya aimo badanna waa soo saaraya weliba nasaai wuxuu ku darayaa ibnatan lahu sagiiratan inan yar haddaan sagiiratan lagu darinna waad garan kartaaba waayo ahada maxaa laydhaha ya qofku intuu yar yahay ayuu dee nin keliya qaban karaya laakiin qofku inoo lamida mid labada gacmood kuma qaban karo waa yahay xadiiska markaa intaynaan axkaamtiisa kala gelin laba ishkaal baa ku sugan ishkaalka hore waxa weeye ibnatan lahu inan uu nabigu leeyahay oo u dhalay inan uu dhalay oo yaraan ku dhimatay ma jirto ishkaalku waa kaa waayo afarta habloodba waa weynaadeen afartuba waa guri galeen ya waxa weeyaan umu kulhuum baanan hubin afartuba ubad bay dhaleen saddexda kaleba ubad bay dhaleen e, zaynab ruqaya iyo faatima umu kalhuuma baana hubin marka inan yari ma jirto ee waa inan inani dhashayun ya inan inani dhashay weeye ishkaalka marka intaa kaga baxno haddana inantii inantu dhashay ayaa la isweydiiyey culimo badan waxay idhahdeen waa umama bintu zaynab umama bintu zaynab aabbaheedna waa umaama bintu eh, abilcaas abilcaas baa dhalay ee waxaa abilcaas loogu sheegi waayaa haddii abilcaas la sheego waxaa loo qaadan karaa inay gabadh lagu dhashay marka inay tahay inan nebigu awow yahay ayaa inta badan hooyada loogu abtiriyaa inantaasi inay xanuunsatay shaki ma leh laakiin iyana ishkaal kala soo baxay oo maxay ah mabay dhimanba xadiiskuna muxuuna yidhi maata sooma odhan inantani maba dhiman way noolaatay nabiga waa ka dambaysay cali bn abi taalib faadimay xataa ka dambaysay faadima markay sii dhimanaysay ayaa tidhi haddaan geeriyoodo inantaa inantu dhashay guurso cali baa guursaday cali oo sidii u qabaa ayaa la dilay calina wuu dardaarma wuxuu yidhi haddaad inuun rag eh, maaratay aad dan ka leedahay waxaan kugu kugula talinayaa hebel hebel hebelkii baa markii damba guursaday waxay dhimatay khilaafadii mucaawiya oo toban sano ay tageen ay geeriyooto marka umaama haddaan umaamo ku macnayno maxaan odhanaynaa fa maatat ay fa ashrafat cala almowt geeridii qarka u saarantay fa maatat tan uu sheegayna umu eh, ayman baa moodda inay geeriyootay muayman ayaa u qaadatay waayo maxayn saa u leenay hablaha ay nebigu dhalay hablahay sii dhaleen wax yaraan ku dhintayba ma jiro wax yaraan ku dhintayba iyana taariikhiyan ma jirto marka haddaynu inan ka dhigno waa umaamo uun markaana maxaynu ku macnaynaynaa inu idhahno may dhimanine laakiin geeri bay qarka u saarnaydoo ilaahay baa subxaana wa tacaala daayey amaba ta ka fudud waxa weeye in la ydhaa ibnun lahu saqiir ibn iyo ibnana way isku dhow dhibicdaa yari de waxaa keeni karaba ninka qorayey waxay noqon kartaaba tasxiif haddii la ydhaha ibnun lahu sagiir isagu ishkaal ma laha waayo inankii ay dhashay zaynab oo la dhaha cali ibna abilcaas wuu geeriyooday ka waa lagu macnayn karaa waxa lagu macnayn karaa inankay dhashay ruqaya cabdullaahi ibnu cumaan ibnu cafaan oo u dhashay cumaan isna waa geeriyooday kaana waa lagu macnayn karaa waxaa dhintay muxsin ibnu caliy ibn abi aalib oy faatima dhashay isna waa lagu macnayn karaa saddexda waa lagu macnayn karaa laakiin ibna inan way adag tahay haddii inan lagu macneeyana waxaynu ku macnaynaa maxay umaama oo waxaan leenahay ashrafat cala almowt geeri bay qarka u saarnaydee ma ay geeriyoon ummu aima waxay u qaatay inay geeriyootayoo markiiba qaylay ku dhufatay nebigu wuxuu yidhi atabkiina cinda rasuuliillaah waa nahyu can munkar xumaan baa la nahiyayaa waayo qayladan iyo baroortu waa munkar waa munkar deeta waxa jir rasul alla sadigaa ooyaya adiguba culimmadu waxay kala qaadaan oohinta kaylada ah iyo ta ilmada ah bukaa qoloyin baa kala qayday oo laydhaa bukaa haddii la mado waa ta kaylada wata bukaa haddii laydhaa oo la qasriyana waa ta ilmada ah laakiin ma xoogano oo iyadoo ilmo ah ayaa bukaa lagu macnaynaya adiga arkaya dadkii luqada yaqaani maxaa odhanaya alastu araaka tabki nebigii ilaahu ilmaynaya ay tiri adigoo soo digan rasuul alla ooyaya qaala wuxu uhi innii lastu abkii anigu ooyi maayo oohin la ooyi maayo inamaa hiya raxma ay dumuucu raxma waa ilmo waa ilmo ay keenta naxariis ina almu'mina bikulli khayrin cala kulli xaal xaalad walba mu'minku khayr buu ku sugan yahay ina nafsahu naftiisana tunsacu waa la siibaa min bayni jambayhi wahuwa yaxmadu allaha casa wajal isagoo ilahay mahadinaya marka baroortu wax fiican maaha nebiguna waxaa yidhi sawtaani axmaqaani faajiraan ayuu ilahay necab yahay sawtun cinda nicma wa sawtun cinda musiiba laba codoo doqona oo faajiroo dembi badan nebigu waa necab yahay sawtka nicmada waa qalaadka la qalaada ee la heese ee ciyaaraha loo baxo marka roobku doo qolo reer magaalkuna markay isugu dubadhacaan idhaa riwaayadii show baan dhiganaynaa waa sawtaani axmaqaani faajiraan marka la nimcaysto qaylada la qayliyaa waa dembi waana doqoniimo waxa weyan iyaduna ah waxaan wanaagsanayn wey eh, qaala xadaana maxamed bn bashaarin qaala xadaana cabdiraxmaan ibni mahdi qaala sana sufyaanin can caasim bni cubaydillaah can ilqaasim bni moxamed can caaishata radiallahu canha ana rasul lah sal slam qabala waa dhunkaday cuhmaan ibni madcuunin wa huwa mayitun isagoo dhintay walxaal huwa yabkii isagoo ooyaya aw qaala wuxuu yihi caynaahu labadiisa indhood tuhuraaqaani iyagoo la shubayo iyadoo labadii indhood saa u shubmayaan ayaa nebiga calayhi salaatu uu dhunkaday saxaabiga cumaan madcuun waa saxaabi qaaliya waxaa ka horreeyeyba gebigiisaba saddex iyo toban nin baa ka horreeyey islaamnimada waa ninkii afariyo tobnaad waa koox dhallinyaro ah oo maalin wada islaamtay bay ahaayeen isaga iyo abi cubayde iyo zubayr ibnu cawaam iyo dalxa iyo koox shan lix ah ayay ahaayeen maalin wada islaamay nin aad u cibaado badan buu ahaa dadkii labada hijra bay hijrooday buu ahaa hijradii xagga iyo hijradii xaggan aad u qiimo badan buu ahaa oo aad loo jeclaa waa ninka uu nebigu idhi nicma salafu huwa lana maalintuu dhintay wuxuu idhi nicma salafu huwa lana ceelalya ayuu inoo yahay iyo qof inaga sii horeeyo oo sahan inoo ah saxaabigaasi maalintuu geeriyooday nebigu intuu ka qaaday marada ayuu ka dhunkaday bayna caynayhi labada indho dhexdooda halkaasuu ka dhinkaday isagoo ilmaynaya oo ay indhuhu burqanayaan marka meydka in la dhunkadaay waxa weeye qadiyad banaan gaar ahaan qofkaad aad u jeceshahay abubakarna waa sameeyey maalintii nebigu geriyo waynoo iman doonaa ayaa intuu ka qaaday go'a biabii huwa wa ummi ayuu dhunkaday suu yidhi ina allaha laa yajmacu calayka mowtatayn ama almowtatu kataba allahu calayka faqad qadaytahaa ilaahay laba geeriyood sukaa keeni maayo tii ilaahay kugu waajibiyey kaa dhammaatay iyadu waad dhimatay marka waa bannaan tahay qofku qoduu jecel yahay in loo sii daayo innaga waxaad arkaysaa laga waardeynayo hayaan laga waardiyeynin ha ku sabro waa la ha dhunkado deetna waa laga soo kaxaya qaala xadaana isxaaq ibnu mansuurin qaala anba'ana abu caamir qaala xadaana fulayx wibnu sulaymaan an hilaal ibni caliyin can anas bn malik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi shahidnaa waanu joognay ibnatan inan lirasuuli illaahi sala allahu aleyh wa rasuululahi rasuulka ilaahayna jaalisu waa fadhiyaa cala alqabri qabrigu dul fadhiyaa fara'aytu waxaan arkay caynayhi labadiisii indhoodoo tadmacaani ilmaynaya faqaala wuxuu idhi afiikum idinku jira afiikum maydinku jira rajulun maydinku jira lam yuqaarif aan e, daqaqamin alleylata xalay ninaan daqaqaminoo xagga aya reerkiisa u dhaqaaqin maydinku jira qaala abuu dalxata ayaa yidhi ana aniga qaale wuxuu idhi inzil ku deg qabriga fa nasla waa degay fii qabrihaa qabrigeediibu ku degay halkan waxaynu ku dhiganaynaa xadiiskana xadiis saxiixa weeye xadiiskani waa xadiis saxiixa waxaynu ku dhiganaynaa waxa weeye nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi inan uu dhalay oo geeriyoonaysa waxaana loo badinaya waa umu kulhuum maaha ruqaya maxaynu ruqayo u odhan weynay ruqaya waxaanan u odhanayn waa ka maqnaa nebigu waa maqnaa madiine waa ka maqnaa beder buu ku maqnaa cumaan ayuumbaa ku harsanaa marka waa umu kulum weeye waa geeriyootay umu cadiya ayaa maydhayey nebigu waa dardaara wuxuu idhi qaabkii loo maydhayey u sheegay wuxuu ku idhi markaa kanfaysaan isoo ogeysiiya aan idin dhiibo hoos guntigayga waa u yimaadeen deetna macawiista hoosta ka ee khamiiska ugu hoosaysay ayuu u furay deet wuxuuhi ashcirnaa bihi iyadoo u hoosaysiiyo jidhkeeda xigsiiya qabrigii buu dul markaa qabrigii markuu dul ayaa la keenay jinaasadii waxaa loo baahday ciddii ku dhaadhacaysaye qabanaysay nebigu salawaatu rabbi wasalam wuxuu yidhi afiikum rajulun lam yuqaari fi leyla miyuu idinku jiraa midaan xalay dembaabin culamada qaar baasaa u laakiin ibnu xasan wuu diidey wuxuuhi yaa odhan karaaanumaan dambaabin abudalxa odhan kara maan dambaabin ambiyadunbaaba odhan karta maan dembaabin cid kasta waa dembaabtaa laakiin wuxuu uga jeedaa lam yuqaari fi lleyla cidaan dumar u dhowaan xalay oo aan xaaskiisa iyo adoontiisa midna u galmoon ma idinku jira abu dalxa aniga deet wuxuui ku daadig xadiiska xigmadda looga jeedo ayay culimmadu isweydiiyeen waayo horta sharcigu wuxuu yahay qofka la buddigayo buddiga waxa la yidhaahdo waxa iska leh maxaarimta xigaalka qofka ugu xiga ayaa iska leh oo dewaynantiisu nebigu isagoo ku daadegila haddii kalena wuxuu u dhiibaya zawjkeeda ugu soo xiga ninkeeda waa cumaan marka culimmadu waxay leeyihiin masaladu ma aha qofka aan xalayto reerkiisa arkay qabri kuma dhaadhici kara maaha qadiyaddu saa maaha cid madaahibta ka midoo tidhina ma jirto laakiin macnaheedu waxa weeye waa citaab iyo canaan qarsoon oo cusmaan la canaananayo waayo cusmaan ibnu cafaan muddadaa dheeraatay muddo dheer bay inantu bugtay habeenkii ayuu addoontiisa u galmooday ismanuu lahayn subaxa way geeriyoonaysaa deetana waxoogay la citaabay oo la leeyahay inaad la xaal qabsataabay oo sabirtaabay hayd ayaa looga leexiyey cusmaan inuu u dhaadhaco qabriga abu abudalxa u dhaadhacay abudalxa buddigay cadhan loo cadhaysnaana may hayn waayo nebigu caleyhi salaatu wasalaam maalinta hadal cajiib uu yidhi wuxuu yidhi yaa cumaan low kaanat cindii aaliatun lasawajtukaha cumaanow haddaan inan saddexaad hayo madax bannaan wale waan kuu gurin laha inagana ninka laba ka dhintaan waa qumay kan malkumuudkaaba fadhiyaba mid saddexaad si laguu keenaa reerku hadday mid labaad kuu keenaan oo xigsiisanaa khalaas waa ku dhammaatay anu intaan noloshayda noolaa nin keliyaa arkoo saddex laysugu xigsiisimay oo saddex carruuroo walaala ah oo xagga hooyo ka wada walaala ah nin keliyan arkay inta kale waxa weeyaan ninkan waa lagu ammaanaya reerkii u xigsiisimay marka soomaaligu wuxuu ku odhanaya waar kan qabriga ka qodan gurigiisa tii la geeyaaba waa ka shubaysaa laakiin nebigu raalli buu ka ahaayo qodobkaa ha ku dhaliile eh wuxuu ihi low kaanad cindii aalia aalia waxaa looga jeedaa maxaad soo qadaraysaa aalia aalia mukhaliya madax bannaandee ila faadima waa joogtaa zaynabna waa laakiin xaasibay leeyihin ya mid madax bannaan hadday joogto lasawajtukaha marka citaabkaa yar baa looga jeeday ibn xajarna wuxuu leeyahay eh, cudurdaar buu lahaayo muddo dheer ayuu baxnaaninayo waay baabu ma jaa fi firaashi rasuuli illahi sala allahu aleh halkana waxaanu uga gudbaynaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi firaashkiisii gogoshiisii ayaynu halkana kaga hadlayna wuxuu ku keeni doonaa laba xadiis firaashna waxaa la ydhahdaa maa yabsudu arajulu taxtahu wixii ninku gogasha uu hoosta iska dhiga dhulka iska xigsiiyo ayaa laydhaa ama xaaladdu fadhiisanaya ha noqoto ama xaaladdu jiifsanaya ha noqotoe wixii dhulka iska xigsiiyo ayaa maxaa la odhanaya firaash marka innaga rooggaas imka firaash uma naqaano sooma firaash maxaanu naqaanaa kaa laysku kala bixinayo marka wixii dhulka layska xigsiiyaabaa waa firaash fi luqa xagga luqada markaan taagannay axaadiistuna taasumay maraysa qaala xadaana cali بن xujrin qaala ambana cali bni misr can hishaam bni curwa can abihi can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi inamaa kaana wuxuu ahaa firaashu rasuuli lahi sal ly slam alladii firaashka yanaamu caleyh uu ku seexanaya waxayd ka ixtiraasaysaa kuu ku fadhiisanayo min adamin idiin buu ahaa mid idiinah saan buu ahaa saan xashuuhu waxaa lagu cufay xashuuhu waxaa lagu cufay liifun liif baa lagu cufay inagu liifbaynu isticmaali jirnay laakiin liifkeennu xig buu ahaa geedkii xigga hargeysa wabu ka dhammaado mama arage xiggaasoo inta la feedho la feedho la feedho ayaa barkimooyinka iyo allahuma sali iyo firaashyadaba lagu guri jiray uu soo dhawaaday xiggaas cudbiguna wuu jiray xilliga cudbina waa jiray marmar waxa kaloon arkay baalgoray laakiin baalgoraygu barkimun buu ahaa malaa dee baalgoray firaash lagama buuxin karee baal gore waxaa lagu buuxinaya barkimada un isagaa ugu naacimsanaa waayo qoladan iyagu waxay arkeen caagaga sooma caaguma soo gaadheen liifkaasi iyagu xigmay ahayn timirta ayaa la liifayay timirta maydhaxdeedii wey ayaa lagu guraya markaa firaashka idiinta ah ee saanta ah markaa iyo wixii ku xagxageen lahaa saantana ka sarraysaa waa saan idiinoo maasoo kale ah oo la jilciyey oo laga shaqeeye wey markaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi firaash noocaasa ah ayuu lahaa oo idiina saan ah xashwuhu liifun waxa lagu cabbeeyenaa uu yahay xashwuhu waa cabbayntii lagu cufay oo liif ah ama xig ah ama maaratay geetimireedka wixii laga bahlayey qaala xadaana abulkhaaab ziyaad ibnu yaxya albasriyu qaala xadaana xadiisku xadiis saxiixa xadaana cabdullahi ibnu maymuun qaala ambana jacfar ibni moxamed can abiihi moxamed waa moxamed ibnu caliy ibni xusayn sayn alcaabidiin qaala wuxu uhi su'ilat waa la weydiiyey caaishatu maa kaana muxuu ahaa firaashu rasuuli lahi sal ly slam fii beytika gurigaaga qaalad waxay tidhi min adamin idin buu ahaa xashuhu waxaa lagu cufaynaa min liifin liif buu ahaa wa su'ilat xafsa xafsaa la weydiiyey maa kaana muxuu ahaa firaashu rasuuli lahi sal slam fii beytika gurigaaga nebigu muxuu gowlan jiray qaalad waxay tidhi misxan mara adag misxag waa mara oo kale ah misxan mara qallafsan naniihi waanu u laabi jirnay aniyatayni laba jeer baanu u laabi jirnay mara qallafsan markay tahay laba laab ayaanu ka dhigi jirnay fayanaamu calayhi waa ku jiray falamaa kaana daata leylatin falamaa kaana kaanaas waa tii ay falamaa wujida daatu leylatin habeen markii la gaadhay qultu waxaan idhi anaa nafta waxaan ku idhi low anaytuhu hadaan u laabo arbaca aniyaatin afar laab haddaan uga dhigo afar laab laba laab buu ahaa man afar laab uga dhigo lakaana awطa'a lahu nebiga waa u dabacsanaan lahaa fahanaynaahu lahu waa u laalaabnay biarbaci aniyaatin afar jeer baan laalaabnayoo afar qab baan ka dhignay falamaa asbaxa markuu waa bariistay qaala wuxuu uhi farashtum lii leyla maa farashtum lii alleyla xalay maxaa ii gogosheen gogol cusub buu u qaatoon tiisii ba dabcan dee waa qaalat waxay tihi qullaa waxaanu idhi huwa firaashuka waa isla firaashkaagiiun ilaa laakiin annaa annagu hanaynaahu waa laalaabnay biarbaci haniyaatin afar jeer baan laalaabnay qullaa waxaanu nidhi huwa isaga ayaa awda'u kuu dabacsan laka adiga afar jeer ilaa laalaabo baalkuu adeg yahay ayaa kuu dabacsan qaala wuxuu nebigu yihi rudduuhu celiya lixaalatihi aluulaa xaaladiisii hore ku celiya fa innahu maxaa manacatnii waa ii diiday wa taa'atuhu dabacsanaantiisii salaati alleylata salaatii salaadaydii bay ii diiday alleylata xalay yaa firaashkii la laalaabay ee afar jeer la laalaabay ayaa salaaddii ka xanibay inagoo buush dakaynayna buush ku dakaynayna nidhi aan kacno salaadu kacno marka naftu waa adag tahay aad bay adag tahay laba saxaabi oo sawjaadkii nebiga ah ayaa la weydiiyey caaisha way noo sheegtayoo waxay tidhi waa idiin waxa lagu cufina layf buu ahaa xafsa iyadu waxay tidhi misxan bay ahayd almasuux waa maro oo aanu maadaamay qallafsan tahay laba jeer baan u laalaabnaa marka laba jeer baa laysuu celiyey laba qab buu noqday maro laba qab ah ayuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku seexanayay maalinkii dambe waxaan isnidhi maraa iyadoo afar looga dhigo ayaa nebiga u dabacsan dabacsanaantuna waa tuu oo isku ilaabaya salaatuleylku u kacayay ayuu isku ilaabaya halkaa habeen baa afar laysugu celiyey habeenkiina salaadiiba waa ka tagtay deetana subaxii wuxuu ku yidhi muxuu ahaa wixii aan xalay ku seexday maa farashtum liya leyla de waa firaashkaagii laakiin halkaad ka gara weydaan ku macnayne afar jeer baa laalaabnayoo waxaan isku qancinnay huwa awda'u laka inuu kuu dabacsan yahay qaala wuxu uhi celiya hu firaashkayga u celiya lixaalatii luulaa sidiisu ku celiya